wau shubhe iyo wax lamidihii uu dhaco halkan markaa ciddooyinkii ayaa lagu eh, lagaga warramaya iyo axkaamteedii wuxuu yihi musanifku raxmat ullaahi calayh wاlmuctadatu calaa darbayn wاlmuctadatu gabadhii ciddo tirsanaysay calaa darbayni laba qaybood ayay mid ahaan ku sugan tahay mutawafan canha zawjuha ta koobaad waa in ay noqoto gabadh ninkeedii ka dhintay oo ciddada ay tirsanaysa ay tahay ciddatu wafaa ciddo markaa dhimasho saygeedii uu dhintay ku timid wa ghayru mutawafan canha iyo mid aan laga dhimanin oo ninkeedii aanu ka dhimanin laakiin si kale u ciddo tirsanayso ama ay maaragtay la furay ama laga fasakhay guurkeedii falmutawafa canha tii haddaba ciddada ay tirsanaysaa ay ahayd ciddo markaa wafaad ama geeri kala qaadoo in kaanat xaamilan hadday tahay gabadh uur leh fa ciddatuhaa biwadci alxamli muddada ay tirsanaysaa waa intay ka umulayso oo wadculxamli uurkaa ama ilmaha ay caloosha ku jirta inta ay dhigayso ay umulayso weeyi ciddadeedu hadday markaa umusho way cidda baxday haddii ninkeedii saaka dhintay galabtana ay dhashay way cidda baxday isla caawaba way guursan kartaa nin kale ama markaa laxdad ilbiriqsi ha ku qaadato ama sagaal bilood ha ku qaadato ama waxa u dhaxeeya ha ku qaadatee kol hadday uur leedahay ilaa iyo inta ay ka umulayso caloosheedu ay madhnaanayso oo umul kelihii kuma filla hadday mataana sido oo kale ilmihii koobaad markuu dhasho ma cidda baxayso waa in caloosheedu ay soo faaruqdaan oo wax ilmi ah aanu ku hadhin markaas ayay cidda baxda in kaanat xaamilan hadday uur leedahay fa ciddatuhaa ciddadeedu biwadci alxamli waa in ay umusho oo waxaa caloosheeda ku jira ilmaha caloosheeda ku jira ay dhigto wain kaanat hayra xaamilin haddaanay uur lahayn facidatuhaa ciddada ay tirsanaysaa arbacatu ashhurin wa cashrun waa afar bilood iyo toban habeen afar bilood iyo toban habeen oo yani maalmihiina de ay la socdaan toban maalmood maad odhan karta laakiin cashrun marka la taaniisiyo habeenadii bay ku dhacayaan maalmaha hadii la doonaya baa la odhanaya yowmkii baa mudakar leyladiina waa muana marka afar bilood oo qamariya dayaxa la tirinayo oo sidii aynu caadadeenu ahayd dee waxa wey bishii sagaalaatan ku dhamaatay ee iyadoo dhamaystiran ay tirsatay sideedaasay ugu dhantay haddii bil bartankeedu ninkeedu dhintay bishanayn ku jirnaa imika waa rabiiculawal dii rabiiculawal dhexdeeda uu dhintay rabiiculawal intay uga hadhsan way tirsanaysa ama sagaal ha ku dhammaato ama soddon ha ku dhammaato waxaa ku xigta jumaad alawal gebigeedaba way tirs eh, rabiicu haani rabiicu thaani baa ku xiga gebigeeda way tirsanaysa ama sagaal ha ku dhammaato ama soddon ha ugu waa u bil dhamaystiran jumaadawalba ama jumaad alula baa ku xigta iyadana dhammaanteed way tirsanaysa jumaad alaakhira baa ku xigta dhammaanteed way tirsanaysa marka maxaa la tiriyey rabiicu athani jumaada alula jumaada alaakhira taana iyadoo dhamaystiran baa la tiriyey waxaynu u haynaa markaa saddex bilood oo dhammaystiran waxay doonaan ku dhamaadaan kuwaasi iyo rabiiculwal intii ay maaragtay ka gaadhay oo maalan kaba soo qaada inay shan iyo ma afar iyo noqotay waxaynu u gudbayna marka waxaynu haynaa saddex bilood iyo shan iyo toban cishaynu u haynaa jumcad rajab baa ku xigta sow maa waxaynu samaynaynaa markaa rajab horta waxaynu ka buuxinaynaa bishii inaga dhinayd bishii inaga dhinayd aynu shan ka haynay soddon baynu ka dhigaynaa bishaa dhinayd soddon waxaan ahayn iyadu ku ansixi mayso markaa si aynu soddonkii u buuxinno haddii ay rabiiculawal haddii ay shan iyo toban ka haysatay rajabe misaynu uga tirinaa shan iyo toban baynu uga tirin haddii rabiiculawal ay afar iyo toban ka haysatayna oo maalan sagaal ku dhammaatayna lix iyo toban baynu rajab uga tirin halkaa maxaynu ku buuxinay markaa soddon saddex bilood iyo bil kabkabahoo soddon noqotay afar bilood baynu halkaa ku haynaa maxaa inoo dhiman tobankii cishaa inoo dhiman tobanka cishana haddana isla rajab ayuunbaynu ka sii buuxina markaa rajab shan iyo labaatan maalmood ama lix iyo labaatan maalmood ayaynu markaa ka qaadanayn saas ayay markaa noqonayaan afar bilood iyo toban habeen oo xidhiir wain kaanat hayra xaamilin buu yidhi marka haddaanay uur lahayn faciddatuhaa ciddadeedu arbacatu waa afar bilood wa cashrun iyo toban habeen taasi marka waa ciddadii wafaadka qofkii dumar ahaydee markaa laga geeriyooda ninkeedii ka dhintay labadaa ka bixi mayso inay uur leedahay iyo inaanay uur lahayn hadday uur leedahay ha umusho haddaanay uur lahaynna afar bilood iyo toban habeen ha tirsato wa hayru lmutawafaa canhaa tii aan laga dhimane si kale ay ninkeedii u kala tegeen iyadana kala qaado in kaanat xaamilan hadday uur leedahay faciddatuhaa biwadci alxamli tii horun bay lamid tahayo waa inay umusho intaa ay markaa caloosha wax ku sido ciddadii kama dhammaanayso way ku jiraysa marka caloosheeda ay soo faaruqdo oo aanay waxba ku hadhin markaa ayay ciddo baxda wain kaanat hayra xaamilin haddaanay xaamil ahayn oo aanay uur lahaynna dhowr xaaladood bay kala yeelan wa hiya min dawaatil xaydi haddii ay haddaba iyadoo taasi ka mid ah haddii ay ka mid tahay weeyaani kuwii caadada lahaa ee dhiigga caadada helayay hadday ka mid tahay fa ciddatuhaa halaathatu quru' ciddada ay tirsanaysaa waa saddex quri qurigu quruduna waa maxay wahiya min alahaar ay wahiya alahaar quruduna waa alahaaro waa uhriga waa waqtiga ay daahirka tahay quru qur ku timid wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaثatu quru mufradkiina markaa waa qari iyo quri qaafka waana la fadxin karaa waana la damin karaa haddaba qarigu waa maxay yay culammadu ka hadlaan shaafici wuxuu leeyahay qarcigu waxa weeye waa muddadan ay gabadhu daahirka tahay ee labada dhiig u dhaxaysa markay dhiig ka daahirsato de waatanoo daahir bay noqotay ilaa inta dhiigga kale ka imanayo muddadaa udhaxaysa ay daahirka tahay ayaa waxa la yidhaahdaa buu leeyahay shaafici qur'i markaa saddex noocaasay tirsanaysa waa la furay abcan iyadoo dhiiglana waa la furi karaayo dee bidcadiibuu noqonaya way dhici kartaa yani harci ahaan yaanay banaana lakin way dhici kartaa iyadoo dhiiggiila in la furo ama iyadoo dee uhri ku jirta in la furo labadaba way dhici karaya haddii iyadoo dhiig ku jirta la furay dee ciddadii ma bilaabmaysa ilaa ay daahir noqoto markay daahir noqoto ciddadii bilaabmaysa ilan waa inagan qurcigii waa uhriga nidhi deetana waktiga ay daahirka tahay bay tirsan dhiiggii kalaa haddana daahirnimaa ku xigi daahirnimadasaa laba u noqon dhiig kala haddana iman daahirnimo kala ku xigi oo tii saddexaada daahirnimadaa saddexaadna way tirsan marka dhiigga markaa afraad lagu furay dhiigga ku afari markuu yimaado ay cidda baxda taasi waa saas haddii iyadoo daahira la furay oon dhiigba lahayn waktigaa la furay ee ay daahirka tahay laftiisay tirsan oo kow ah u ah kaa laftiisaa kow ah markii la furay shan daqiiqo kadib haddii dhiiggii ka yimaado kowdii waa u dhammaatay duhrigii koowaad baa u dhammaaday markay daahirsa markay dhiiggaasi haddana uu ka dhammaaday daahirsato waa duhrigii labaad marka haddana dhiig ka yimaado duhrigii labaad uu u dhamaaday dhiiggaasi oo ah markaa dhiiggii labaad markuu ka go'o ay haddana daahirsato waa duhrigii saddexaad baa u bilaabmay dhiigga saddexaad markuu ku yimaadana duhrigiibaa dhammaadayoo wicida baxday markaa ti iyadoo dhiigla la furay dhiiggaa ay ku jirtay lagu furay ka ku afarihi markuu bilaabmo ayay cidda baxaysa ti iyadoo daahira la furayna dhiigga saddexaad markuu u yimaado ee ku bilaabmo iyaduna cidda baxaysa markaa waktigii la furay ay daahirka ahayd way tirsanaysaa haba yaraato hadduu doono in yar kadibba dhiigga ka yimaado wain kaanat hayra xaamilin haddii aanay uur lahayn buu yidhi wa hiya min dawaatil xaydi oo ay ka mid tahay kuwa dhiiggii muxuu idiin qoray wain kaanat halkan aniga l wain kaanat hayra xaamilin waa istagaya waa isku macno wain kaanat xaailan xaail waxay ka soo horjeedaa xaamil xaamil waa tii uurka lahayd xaailna waa tii markaa bog ama calool madhnayd ee waxba markaa caloosheeda ku jirin wain kaanat xaailan markaa hadday bog madhan tahay oanay uur lahayn wa hiya min dawaati alxayd ay kamid tahay dumarkii markaa dhiigga caadada helayey faciddatuhaa alaaatu quruu'in saddex qur'i ayay tirsanaysaa wahiya alahaaru saasay uqaybsa wahiya min alahaar wahiya alahaaru buu qoraya soo ma taasaa saxa wahiya alahaaru quru'duna waa adhaartii waa uhuriyadii oo ay daahirka ahayd wa in kaanat hadday ka mid tahay miman laa taxiid dumarka aan dhiigga caadada helin haday ka tahay ka sakiirati sida inantii yaraydee aan weli wal aayisati iyo tii dhalmadayska ahayd ee dhiiggu ka istaagay fa ciddatuhaa taa ciddadeedu alaaatu ashhurin waa saddex bilood oo bilihii dayaxa ah saddex bilood bay taas waxaad mooddaa in lagu aadiyey duhri walba bil maxaa yeelay walba isagii xaydkiisu inta badan bilbu iskano bil walba dee dumarku sida caadada ah dhiigga caadada way helaan marbay helaan marka saddexdii qur'i waxaa lagu aadiyey un saddex bilood saddex bilood bay tirsanaysaa oo qamariya qaabkii aynu hore usoo sheegnay baana u tirsanaysaayo bishii hadday saddexduba haddii bil madaxeedii la furay saddex bilood oo dhammaystiran bayay tirsanaysaa haddii bil bartankeed la furayna laba bilood hilaalkiiyo bishunbay eegan bisha tii la furay iyo maarata waxa weya ku afar ahna way isku buuxinoo soddon maalmood iyay ka tirsan wاlmuطalaqaةu qabla اdukhuuli biha laa ciddata calayha wاlmuطalaqatu tii la furay qabla اdukhuuli biha intaan lala guri gelin ee ninkeedii aanay is aragba markii la ismehersaday iyadoon la kulminoo galmaba aanay dhicin baa la kala noqday laa ciddata calayha gabadhaa iyadaa wax cidda a laguma le kol haddaan la kulmin oon la is arag la kala noqday oo la isfuray ama la fasakhayba nikaaxii cidda meeshaa ma jirto isla markaa la furay ama la fasakhay iyay guursan karaysa wاlmuطalaqaةu qabla اdukhuuli biha tii la furay intaan lala guri gelin laa ciddata calayha ciddo laguma laha waciddat lamati addoontii ciddadeedii addoontii la furay weeyaan nin qabay fi lxamli xagga uurka haddii aynu eegnay uur leedahay dee ka ciddati lxurati waxay lamid tahay uuntii xurada ahaydoo haddii addoontii la furay ama laga dhintay nin qabay ka dhintay haddii ay uur leedahay dee waa inay umusho uno iyadiyo ahayd waa isku mid un wa bilaqraa'i haddii laakiin aanay uur lahayn ay tahay tii markaa aqraada ku ciddo tirsanaysa ee duhriga tirsanaysa ee dhiigga caadada helaysa hadday tahay ciddadeedii waa an tactada inay ku ciddo tirsato biqur'ayni laba quri halkay tii xurada ahayd saddex quri tirsanaysa saddex duhri ay tirsanaysay tani saddex tani laba quri iyay tirsanaysa oo dee xurada barhkeed markaa saddexdii barhkeedu xabad iyo jab buu noqonayaa ama badh barhkiina lama qiyaasi karayo oo duhrigii goor uu dhiigga saddexaad ka iman doono lama garanayo wax aybo de mustaqbala marka waa la dhammaystiray laba markaa qurcioo dhammaystiran iyay tirsanaysa wa bishuhuuri haddii ay bila ku tirsanayso aanay dhiiggii caadada helayninna canilwafaati hadii laga dhintayoo ay ciddadii dhimashada tirsanayso an tactada waa inay tirsato bishahrayni wa khamsi layaalin laba bilood iyo shan habeen oo waa afar bilood iyo tobankii barhkeed weey wa canialaaqi furiin iyo fasakhaad iyo wax lamid a ah ay ka ciddo tirsanaysana an tactada waa inay ku ciddo tirsato bishahrin wa nisfin bil iyo badh oo iyana waa saddexdii bilood kala barhkeed weey faslun fii ma yajibu lilmuctada halkan waxaa lagaga warramayaa maxay xuquuq leedahay gabadhii ciddada ku jirtay wa yajibu lilmuctadati gabadhii ciddada ku jirtay waxaa u waajibay alrajciyati ee rajciyada ahayd rajciyadu waa maxay waa tii hal dalqad lagu fura ama laba dalqadood ay weli alaaqi wax u harsanaa la soo ceshan karayey ee ninkeedu soo ceshan karayey taasi waxay xaq u leedahay assuknaa gurigii bay leedahay iyo deganaanshihii wanafaqa iyo biilkii labadiiba ya wax kala idin qoran way taqdiim iyo taakhiir baa dhacay marka istibraaga idin wada horeeya darminhaaj maxay horeysanaysaa istibraaga wada horeeya de markaa waa las tan tanun iskala haysta istibraag waynu iman doonaa wayajibu lilmuctadati gabadhii markaa muctadada ahayd ciddada ku jirtay alrajciyati ee rajciyada ahayd ee ninkeedu soo ceshan karayay waxa u xuquuqoo u waajibaya asukna deganaanshihi oo gurigiiya wanafaqa iyo biilkii oo de macadharkii iyo wax waliba ay soo gelayaan markaa gabadhii la odhan maayo waanu kala tagnay ma biil bay gule biilkii way kugu leedahay gurigiina way leedahay weliba gurigii haddii ay cid kale idinkula nooshahay dee waad adiguna waad iskaga noolaan karaysa lakin haddana cid kale idinkula noolaan labadiinoo keliyaati waad uga baxaysa oo ka tegay iyadana uma banaano inay guriga ka baxdo tirahdo naag la furay fadhi uma yaalo inay tiraahdaa xaaraan weeyaan oo iska tagto waxaa ku waajiba inay guriga fadhido hadii markaa cid kale ay la joogto dee ninkuna guriga wuu iska deganaan karaya haddii cid kale aanay la jooginna iskuma keli noqonayaan ninka waxaa waajib ku noqonayso inuu guriga ka tago isagu meel kale raadsado iyaduna ay guriga u hadho biilkeediina wuu bixinaya taasi waa tii markaa rajciyada ahaydee la soo ceshan karayey wayajibu lilbaa'ini tii aan soo celis lahayn iyada waxaa u waajibaya asuknaa gurigii baa u waajibaya deganaanshii inta ciddada ku jirto duuna nafaqa laakin biil male ti maalan khulciga samaysay ee isfuratay lacag isku furatay iyo ti saddex dalqadood lagu furay waxaa u waajibayaa deganaanshihii gurigii way leedahay inta ciddada ku jirto lagama saari karo laakiin biil ma laha haddaanay uur lahayn ilaa an takuuna xaamilan inay uur leedahay mooyaane hadday uur leedahay de iyadana qur-aankiibaa sheegayo wain kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhina marka hadday uur leedahay biilkiina way yeelanaysa waa loo raacinay haddaanay uur lahayna waxay leedahay keliya gurigiibay leedahay wayajibu waxa ku waajibi cala almutawafaa canha zawjuha tii ninkeed marka sheekhu waxaanu inoo sheegin tii laga dhintay iyadu maxay xuquuq leedahay tii laga dhintay iyaduna waxay xaq leedahay gurigii intay ciddo baxayso afar bilood iyo tobankii cisho ama dee hadday leedahay intay ka umulayso waxay leedahay iyaduna deganaanshaha oo gurigii uu kaga dhintay waa la daynayaa dhaxalkii dhaxal ahaan loo qaybin maayo ilaa inta ay ka dhamaysanayso cidda baxayso biil laakiin mala oo dee biil ciddii ay ku lahaan lahaydba waa dhimatay ninkii biil biilka lagu lahaan lahaa ma jiro wuu dhintay markaa biil ma laha laakiin dee dhaxalkiibay leedahayoo halkaasay markaa iska biilinaysa wayajibu cala almutawafaa canha zawjuha waxaa ku waajibi haddaba tii ninkeeda ka dhintay alxdaadu isbasaasayn kaasuu noqonaya wa huwa ixdaadku waxa weeye alimtinaacu inay ka joog ka reebtoonaato min aziinati isqurxin waaiibi iyo iscadrin isqurxin iyo iscadrinba iyada waa ka mamnuuc intay ciddada ku jirto marka laakiin tii la furay furiinkeedu noocu doonaba ha noqde e iyadu ihdaad laguma laha say doontay isu qurxin karta ciddaba ku jirto iyadoo ciddadii ku jirta say doontay qurxin karta tii laga dhintay ee ninkeedii ka dhintay ayuunbaa ixdaadku uu ku waajibaya wa cala almutawafaa canha zawjuha waxaa ku waajiba tii ninku ka dhintay walmabtuutati iyo tii la furay ee aan soo celis lahayn labadaba waxaa ku waajibaya mulaasamatu lbeyti guriga inay ku jiraan ilaa lixaajatin inay baahi keentay inay baxaan mooyaan gabadhii la furay iyo tii laga dhintay labaduba gurigii lagu furay ama lagaga dhintay waa inay ku ekaato intay ciddada u dhammaanayso xaqna uma laha inay ka wareegto ama reerkoodi iska tagto ama ay guri kaleba u guurto ama ay iska safsafarto looma ogola xataa xaj iyo umro uma baxayso halkaasay ku ciddo dhamaysanaysa waxay u bixi kartaa markaa xaajo xaajadu maxay noqonaysaa haddii aanay biil lahayn sida tii laga dhintay oo kale biil ma sidoo kale tii markaa mabtuutada ahayd iyada lafteed haddaanay xaamil ahayn biil ma haddaanay biil lahayn de inay soo shaqaysato maalinnimadii oo ay maaragtay waxa weeye soo ganacsato way u bixi kartaa waxaa kaloo loo ogol yahay dumarka jaarka inay isaga yar tagto la soo sheekaysato laakiin habeenkii waa inay soo hoyato gurigii ku soo hoyato waa loo ogolyahay taan marka baahidaa yar baahiyaha mooyaane wax kale inay u baxdo looma ogola wa cala almutawafaa canha zawjuha tii markaa laga dhintay waxaa ku waajibaya walmabtuutati tii la gooyey mabtuuta min albati batigu waa goynta markaa la gooyey waxaa loo jeeda yani tii la kala tegey ninkeeda ay kala tegeen soo celis lahayn mulaasamatulbeyt guriga inay ku jiraan oo tii soo celiska lahayd ka waran iyadoo warkeedu wuu cadyaho sheekhu umuu baahan inuu sheego waayo iyadu tii soo celiska lahayd weli waaba sidii axkaamtii zawjada gabadh la qabunba iyadu lamid tahayba marka iyadu inay guriga ku jirayso hadal ma leh bixi karin e, labadan kale ayaa la isweydiin karaa ma laga yaabo in maarata waa ma ka guuri karaan gurigii waa maya ilaa lixaajatin xaajo unbay u bixi karaan faslun fi listibraa nusakda qaarna waa ku horreysiinay istibraagu waa in la hubsado adoontii riximkeedu inuu bannaan yahay oo aan u maran yahay maaragtay waxa wey waxba ku jirin waman istaxdaa qofkii soo darisiiye milka amatin adoon lahaanshaheed qofkii soo cusboonaysiista oo adoon yeesha xaruma calayhi waxa ka xaaraana alistimtaacu biha inuu markaa ku istimtaaco oo yani waxa weeye ku raaxaysto xataa yastabri'ahaa ilaa iyo hubsado ilaa uu hubsado in makaankeedu ama riximkeedu uu maran yahay mase idin qoran wa qoran in kaanat min dawaati اlxayd hadday tahay dumarkii markaa dhiigga lahaa bixaydatin waxaa lagu hubsanayaa inay hal mar intii isaga ay la joogtay uu markaa dhiiggii ka yimaado hal xaydo hal mar ayuu ku hubsanaya wain kaanat min dawaati shuhuur hadii ay markaa dumarkii aan dhiigga lahaanaynin ay tahay sida kuwii dhalmadaayay oo kale bishahrin bil ayuu isaguna ku hubsanayaa in bal hadda wax weya uur ku soo baxo iyo in kale wain kaanat min dawaati alxamli ay uur baleedahayna istibraageedii muxuu noqonayaa bil wadci ilaa intay ka umulaysuu sugayaa dee markaa ninkii addoon soo iibsada ama loo hibeeyo ama dhaxla ee addoon yeesha istibraa baa ku waajibay marka istibraagu ciddadii dee wuu ka duwan yahayo waxa weeye waa milkiga lahaanshahan wareegay baa keenaya lahaanshahan wareegay ayuunbaa keenaya markaa waa inuu markaa hubsado marka hubsashadii maxay noqonaysaa haddii ay dawaatulxayd tahay hal xaydaa ku filan haddaanay dhiigba lahayn oo dhiiggu aanu ka iman ama waxa wey dhalmadaysba tahayna bil baa waxa wey ay la joogaysaa oo aanu u dhowaanaynin hadday uur leedahay oo warkeedu cad yahayna wuxuu sugayaa inta ay ka umulayso marka laakiin marka ciddooyinkii da uga duwan yahay istibraagu ciddooyinkii adigii soo arkayo xataa gabadhii addoonta ahayd ciddadeedu hadii ay min dawaati ilxay tahay laba qur'i bay ahayd hadday min dawaati shuhuur tahayna bil iyo bar bay ahayd waad soo aragta amaa xurada iyada nagii soo aragnayo iyadana ciddadeedu haday min dawaati ilxay tahay waaba saddex qur'i u xataa tii khulciga lagu kala tegey tii isfasakday ninkeeda iska fasakday guurkeedii maaragtay sababihii loo fasikhi jiray mid kamid ah, u fasakday ama ninkii waa u fasakhay iyada lafteeduna waa ciddadii dhammayska tirnayd unbay markaa ciddo tirsanayaan waidaa maata hadduu dhinto sayidu umilwalad umulwalad sayidkeed hadduu dhinto umulwalad waa maxay umulwalad waa addoon sayidkeedii lahaa uur u qaaday haday sayidkeedii uur u qaado waxay haysaa wadadii xornimada markaa ma iibin karo cid kale kama sii iibin karo cidna ma siin karo jidka keliya u furan waa inuu iska haysto iyo inuu xoreeyo maxaa yeelay waxay qabsatay ma tub ay ku xorowdo oo markuu ninkani dhinto way xoroobaysaayo ilmaheedana haddee xoraynaya ila ilmaheedani adoon maaha waa inankii sayidka iyadana waa inankeedii dhaxalkii aabbihiina isagaa yeelanaya hooyadiina ma adoonsan karo hooyadii ma adoonsan karo dee bay u xoroobaysa markaa dhabbo xornimo ayay haysaa mar hadday uurba sayidkeedii u qaaday ma milkigeedii ama lahaanshaheeda ma guurin karo haddaba haddii uu dhinto way xoroobaysaa markuu sidaa u dhinto ay iyadu xoroobaysa waidaa maata sayidu umilwalad umulwalad sayidkeed hadduu dhinto istabra'at nafsahaa iyaduna iyadoo xor a maanta ayay haddana istibraagii samaynaysaa ishubsanaysaa inay uur leedahay iyo in kale oo siday markaa istibraageeda iyado haddaba muxuu noqon maanta waa xoree ma saddex qur'i bay tirsan may kal amati sidii addoonta uun ilan waxaan addoonnima u sababee maanta xorba ha noqotee laakiin haddana sidii addoonunbay iska soo qaadiyo hadday min dawaati xay tahay xaydo uunbay tirsan hadday min dawaati shuhuur tahayna bil keliyay tirsan sidii markaa amada oo kale ama addoonta ayaa istibraageedu uu noqonaya markaa yani ma guursan karta nin kale ilaa iyo ay markaa sidaasi samayso faslun fi radaac halkan waxaa laga warramayaa nuugmadii naasnuug naasnuujintii qaraabada laysugu noqonayay waidaa ardacat ilmar'atu gabadhii hadday nuujiso bilabaniha caanaheedii waladan ilma hadday nuujiso saara radiicu qofka caanaheeda nuugay wuxuu noqonayaa waladaha inankeediibuu noqonaya ilmaheediibuu noqonaya bisharayn haddii laba shari la helo axaduhumaa shardiga koobaad an yakuuna lahu waa inuu markaa uu leeyahay yani sinun da oo duuna sanatayni laba sannadood ka hooseeya duunada sinun iyo waxbaynu qadaraynaayonu nacti uga dhigaynaa si iyada markaa ismigii kaana uga dhigin an yakuuna lahu waa in qofkani uu yeesho sinun da dadaasoo duuna sanatayni laba sanadood ka hooseysa ilmahan la jaksiinaya waa inuu laba jir ka yaryahay hadduu laba jir gaadho kaasi markaa nuugmadiisu waxba macno ma tarayso macno ma samaynayso waa inaanu laba jir gaadhin shardiga labaad athaani an turdicahu waa inay nuujiso khamsa radacaatin shan jeer oo mutafariqaatin kala gaargaara hal mar bay nuujisay iskiibuu uga tegey ama iyadaaba ka joojisay haddana mar kale ayay nuujisay mar saddexaad mar afraad mar shanaad shantii radcadood markii la helo ninkaas inankeediibu noqo wayasiiru zawjuhaa ninkii iyada qabay ee caanahan ay ilmaha nuujisay sababta u ahaana aban low ilmi yara aabbuu noqonaya isaguna ninkeediina ilmi yara aabbihiibuu noqonaya marka laba aabbe iyo laba hooyuu yeelanaya wayaxrumu waxa ka xaaraan noqon cala almurdaci ilmahan haddaba la nuujiyey naaska ataswiiju ilayha inuu guur ka dalbo gabadhii nuujisay xaaraan bay noqono hooyadii bay noqonaysa markaa guur iyada kama day karo wa ilaa kulli man naasaba cid kasta oo la nasaba oo ilmaheeda xaaraan ka ahna isagana guur kama dalbi karo sida walaasheedo kale walaasheed isagii maxay u noqon habaryar bay u noqon inanteedii waxay u noqon walaashii bay noqon wahaakada hooyadeed ayaydii bay noqon marka iyadiiyo ciddii la nasab ahayd ee caruurteeda xaaraanta ka ahaydba inuu guur u raadsadaa xaaraan bay ka noqon wayaxrumu calayha iyadana waxaa xaaraan ka ah altaswiiju ila lmurdaci inankan ay nuujisay inay guur ka raadiso dee xaaraan bay noqonaysa waa inankeedii wa waladihi iyo wixii isagu uu dhalo duuna man cid laakiin ayaan xaaraan ka noqonayn kaana fii darajatii isaga ay isku darajo yihiin oy walaala yihiin aw aclaa abaqatan minhu ama kaba sii sarraysay waxaynu nidhi iyadii isaga xaaraan bay ka noqon sida walaasheed inanteedii hooyadeed ayaydeed habaryarteed edadeed kuwaasoo dhammi isagii waalid bay u noqonayaan ama walaalbay la noqonayaanoo xaaraan bay ka noqonayaan iyadiina yaa xaaraan ah iyadii wa xaaraan ka inankan ay nuujisay inankeeda horta waa ka xaaraan wixii isagu uu dhalaana dee ayeyday u tahayoo iyaguna xaaraan bay ka noqonayaan laakiin ciddii isaga la sinayd walaalihiisii kale isaga ee isku aabbihi isku hooyaha ahaayeen ee iyadu aanay nuujinin iyo iyadu waxba iskuma aha iyadu kan ay nuujisay unbay hooye u tahay laakiin kuwa la dhashay ee hooyadii iyo aabbihii dhaleen eenay nuujin waxba ma wadaagaan waa ku markuu leeyahay duuna man fii darajatii ciddii la darajada ahayd waa walaalihiisii la dhashae kuwa iyo iyadu waxba iskuma aha oo markaa inankii ay nuujisay walaalkii iyo iyadii guursan karaa inankii ay hooyada u ahayd walaalkii iyo iyadii guursan karaya waxba kama dhexeeyaan cidii ka sarraysay waayo waa aabbihii iyo awowgii iyo iyaguna waa saas oo kale marka waxaa la yidhaahdaa nuugmadu xagga ilmaha kama baahdo kama faafto waxay ku goobnaataa isaga iyo cidduu dhalay xaggii hooyada laakiin way ka faafaysa ninkeedii bay gaaraysaa oo aabba noqonaya caruurtii ninkaasi dhalay baa walaala noqonaya iyadu wixii ay dhashay baa walaala noqonaya dadkii la dhashay baa edooyin iyo eh, habaryare iyo waxaan jeedaa habaryare iyo abtiyar isu bedelaya kuwii ninka la dhashay edooyin iyo adeerayaalbay noqonayaan saasay markaa uga baahaysaa xaggee wayaxrumu calayha waxa iyadii xaaraankaa buu yihi atazwiiju ila lmurdaci inankii inay guur u doorato ay markaa jaqsiisay oo waladii iyo ciddii uu dhalay ayuunbaa markaa xaaraan ka noqon duuna man kaana fii darajatii ciddii la derajo ahayd isaga ee walaalihii ahaa iyadii xaaraan ka noqon maayaan aw aclaa abaqatan minhu ama ciddii ka sarraysay ee waalidka isaga u ahay faslun fi nafaqa halkana waxaynu kaga ونفقة الواaلدين والmولودiiن واaجiبة ونفقة الواaلديiن kuwii wax dhalay ee waalidka ahaa masروufkoodu iyo والmولوdiiنa kuwii la dhalay ee caruurta ahaa masروufkoodu waaجibaة waajiب wey masruufka waajibaa saddex sababood mid ahaan buu ku waajibaa sababta koowaad waa dhalasho sababta labaadna waa guur sababta saddexaadna waa lahaansho saddexdaas sababood ayuu sheekhu saddexdaba ka hadli doonaae wuxuu ku bilaabay dhalashadii dhalasho nafaqada ku waajibta ama masruufka ku waajiba waa maxay waa waalidkii iyo weladkii un ciddii ku dhashay nafaqadeedu waajib bay kugu noqon ciddii aad dhashay nafaqadeeduna waajib bay kugu noqon shuruud markii la helo nafaqo kale oo dhalasho waajib kugu noqotaa shaafici agtiisa kama jirto marka ciddii kula dhalatay walaalaha masruufkoodu kuguma waajibo dadkaad ula simanta masruufkoodu sina kuuguma waajibo cinda shaafici raximah اllahu tacaala dadkaa kale ayuunbaad ula mid tahay dadkii aad la dhalatay laakiin ciddii ku dhashay iyo ciddii aad dhashay ayaa masruufkoodu waajibaa faama alwaaliduun waalidka fatajibu nafaqatuhum nafaqadoodu waxay ku waajibi bisharayni laba shardi haddii laysla helo alfaqru wاzamaanatu aw alfaqru wاljunuunu faqiirnimo baahi ay la socoto buu yidhi laxaad la'aan ama ay la socoto waallii zamaanadu waa in qofka aafo ama musiiba ay ku dhacdo oo yani jir ahaan aanu u dhammaystirnayn oanu shaqaysan karin waalidkii haddaba nafaqadoodii waxay waajibi buu yidhi markii laba qodob laysle labada qodob mid isagu waa haabit oo wuu sugnaanayaao waa waa faqiirnimadii faqiirnimadii mar walba yadu waa taagnaato waa inuu baahan yahay baahidaa waa inay u soo raacaan laba mid ahaani ama zamaano oo laxaad la'aana ama waali marka hadduu qof waalan yahay de qof waalan ma shaqaysan karo waayo de waxba kama ansaxaya hadduu laxaadla yahay oo laxaad la-aan uu shaqaysan kari waayeyna waajib bay kugu noqonaysaa inaad markaa masruuftaa haddaad adigii wax naftaadii iyo xaaskaagii ka dheer haysata wey haddaba haddii aanu laxaad la-ayn uu laxaadkiisa qabo se baahan yahay wuu shaqaysan karaa laakiin ma shaqaysanayo iska jooga ma kugu waajibayaa masruufkiisu culamadu way isku qabqabteen laakiin madhabka waxaa u muctamad ahaa aabba ah, iska shaqaysan ma odhanaysid waajib bay kugu noqonaysaa inaad masruufto oo adigu waxa weye faraciisii baa tahay xoolahaagana waxbuu ku leeyahay xaq buu ku leeyahay kol haddaad wax adigii kaa dheeriya baahidaadi iyo baahidii xaaskaaga iyo caruurtaadii yaryarayd wax ka dheeriya haddii la hayo waajib bay kugu noqonaysaa ayaa markaa la rajaxay fatajibu nafaqatuhum bisharطayni alfaqru wالzamaanatu humaa alfaqru wالzamaana ama bisharطayni alfaqri wالzamaanati aw alfaqri wاljunuuni markaa waa faqiirnimo ay la socoto laxaad la-aan ama waa lii la socoto haddaanay la socon waa muran baa ku jira saa daraadeed bu sheekhu uga tegey oo markaa labada shardi u sheegay iyada lafteedana waxaa rajaxan mar haddaan waxba imika haynin waajib bay kugu tahay inaad masruufto wa almawluuduun caruurtii iyaga fatajibu nafaqatuhum nafaqadoodu way waajibi bialaai sharaa'id saddex shardi markii la helo alfaqru waasiqar faqiirnimo iyo yaraan aw alfaqru waazamaana ama baahi iyo laxaad la'aan aw alfaqru wاljunuun ama baahi iyo waali isaga laftiisu waa laba shari uune midi waa mid suganoo waa waa baahidii shardiga labaadna waa saddex mid ka mida yaraan iyo laxaad la'aan iyo waali saddexdaa mid ka waa in la helo baahidiina ay meesha taalo marka haddii aanu baahnay ilmihii yaraa radiicba hadduu doonaha noqdo xoolkaba ha ku jiro laakiin xooluu leeyahay adiga masruufkiisu kuma saar adiga waxaa ku saaran inaad xoolihiisa u maamusho ood markaa ka biiriso aabihii baa tahay hooyadii baa lacag badan uga dhimatay u dhaxalba ka helay wixii ay markaa hooyadii uu ka helay iyaad u maamulaysaa ood isagiina ka biilinaysaa ee adiga masruuf kale kuguma leh lacag buu leeyahy waa inaanu waxba haysanin qodobka koowaad waa ka wax la waa inay u soo raacdo yaraan muu qaangaadhinoo ma shaqaysan karo masruufkiisiyaa lagaa doonay ma yare waabu weyn yahay laakiin waa laxaad la-yahay oo ma shaqaysan karo masruufkiisi baa lagaa doonaya ma laxaad la-a laakiin wuu waalan yahay iyaduna waa la mid haddii aanu intaa midna qabin waa qaangaadh ma laxaad la mana waala waxaa la eegi ma shaqaysan karaya mise ma shaqaysan karayo hadduu shaqo heli karaya laakiin uu laysiiyo caajis yahay waxba kuguma le waalidkii la mid maaha waalidku ixtiraam gaarulahay waataynu nihi aabba iska shaqaysan lama odhanayo laakiin ninkan aan gaadhkaa la odhan iska shaqayso haddii aanu shaqo u munaasiba helaynin oo camal la ay jirto ama uu inanba yahay de waa inan oo shaqo markaa iyadoo kale ay ka shaqaysa ma helayso waajib buu markaa iyadana biilkeedii noqon in la biiliyaa iyaduna waajib bay noqon wa nafaqatu raqiiqi waalbahaa'imi waajibatu halkaa waxuu kaga baxay markaa nafaqadii qaraabada biilkii qaraabada halkaasuu markaa kaga baxayo dabcan dee tafaasiil badan iyo hadday caruurtii badan tahay keebaa biilka bixinaya iyo sheekooyin dhaadheer baa jiraya laakiin kutubta dambe insha allahu tacaala iyay ku iman doonta iyo qaabka loo qaybsanayay dad maarata caruurtii nafaqada biilka aabahood loogu qaybinayo waxaasoo dham waa iman doonaan insha allah hadda wuxuu u gudbay sababtii labaad waa masruufkii ku waajibay lahaansho wa nafaqatu raqiiq addoommihii qofku uu lahaa masruufkooda walbahaa'imi iyo xoolihii noolaaye qofku uu lahaa masruufkoodu waajibatun iyaduna ku waajib xayawaanka aad leedahay ama shimbir ha noqdaan ama geel iyo lo iyo ari ha noqdaan ama xayawaanaad kaleba ha noqdaan dameer iyo wixii lamidka ahaa ee aad adigu leedahay masruufkoodu waa kugu waajib masruufkoodu waa kugu waajib marka inaad de usii dayso soo daaqaane banaanka aad usii dayso iyo inaad calaf u dhigto sidii aad yeelaysa adigaa yaqaano laakiin inaad ay gaajo markaa kuugu agbaktiyaan waa xaaraanoo ma banaano addoommihiina waa saas oo kale qofkii adoonka ku ahaa biilkiisi iyo masruufkiisi iyo dharxidhashadiisii iyo waxaasoo dhami waa kugu waajib xataa culammadu ay ka gaadheen qofkii shinni leh malabka inuu ka wada qaataa waa xaaraan waa inuu qayb uga tago haddii aanay helayn wax kaloo ay ku kaaftoonto si markaa waa wy wii ay ugu noolaato wanafaqatu raqiiqi walbahaa'imi addoommihii iyo bahaa'imtii xayawaanaadkii qofku uu lahaa masruufkoodu waajibatun iyagana waa ku waajib isaga waa ku waajib walaa yukallafuuna laguma kalifayo min alcamali shaqada maa laa yutiquun waxaanay karaynin dad iyo xoolaba wax aanay karin lagu kalifo oo la dhibaa ma banaana waa arrin markaa lagu dambaabayo weeyaan in markaa lagu shaqaysto ilaahay subxaana watacaala baa ku siiyey gacantaada soo geliyey in si wanaagsan loo maamulo oo iyagiina aan la kadeedin oo aan la dhibin oo la cadibin yaa waajib wanafaqatu zawjati almumakinati min nafsiha waajibatun sababtii saddexaad buu gaadhay ee ay ku waajibaysay waa maay waa guurkii wa nafaqatu zawjati zawjadii xaaskii biilkeedu gabadhii markaa xaaska ahaydee almumakinati min nafsihaa nafteeda u makaninaysay ee u salimaysay ninkeeda ee aan ka maanacaynin waajibatu waajib weeyi ninkii markuu guursado gabadh markii uu guursado haddii nafteedii ay u salimayso diyaar iyadu tahay ama hala wareega ama yaanu la wareegina biilkii way ku yeelanaysa kol haday tirado diyaar baan ahay biilkii waa u bilaabmaya haddii laakiin aanay weli diyaar ahayn biil ma oo keliya meher baa dhacay biil ku yeelan mayse markii ay tirado anigu xaggayga diyaar baan ka ahay meel igeyso guri igeyso gurigayga halay siiyo masruufkayga halay siiyo markay sidaa tiraahdo xuquuqdeedii oo dhan way yeelanaysa wa nafaqatu zawjati zawjadii nafaqadeeda almumakinati min nafsiha nafteedii u makaninaysay ninkeedii ee u ogolayd waajibatun waajib wey wa hiya muqadaratu tani hadaba way qadaran tahay kuwii hore dee qofka wixii ku filan unbaa la siinaya laakiin halkan iyadu way qadaran tahay wax ku filan oo keliya lama siinayo ninka xaaladiisaa la eegi fain kaana zawju hadduu ninku yahay muusiran mid hanti leh oo hodan ah fa muddaani min haalibi quutihaa maalin walba waxaa la siinayaa laba mud oo beledkaasi quudka laga isticmaalo haalibkiisa ah yacni iminka maalan xaggeennan beriiskii baa laga isticmaalay maalin walba laba mud oo beriisa iyay iyadu iskeed leedahay maaha caruurtii baa loogu dhiibayaa iyo mxuu ahaay isagaa ninka laftiisa la cunaya iyo maaha waa intii iyadu ay sida gaarkaa ulahayd baa la sheegay waa kiilo beriisuu noqonaya wax yar iyay maalin walba iyadu si gaara u yeelanaysa dayn badan baa soo baxaysa famudaani min haalibi quutiha maalin walba waxay yeelanaysaa laba mud oo wixii halkaa laga biishanayey haalibkiisii ah wa min aludmi idaamkii wixii lagu iyo walkiswati dharkiina maa jarad bihi caadatu caadadu wixii markaa dadka hodankii ay bixiyaan ayaa laga qaaday hilibkii iyo de waxyaalihii kale raashinka lagu darayay hadday tamaandhadii tahay iyo hadday khudaartii kale tahay wixii lagu idaamayey oo dhan iyadana maalin walba ninka isagoo kale ihi hantidiisoo kale haystaa caadadu sida ay tahay inuu bixiyo iyaa laga qaaday wain kaana mucsiran haddii uu faqiir yahay on waba haysan famudun mud un baa laga qaaday waa nus kiilo iyo wamaa yatadimu bihi lmucsiruuna dadka fuqarada ihi waxay idaam ka dhigtaan dalacbilaashka yaraaya iska markaa macmalka iyaa laga qaaday haddii markaa maalan bishii a iyagu maalin hilib caadadoodu tahayna dee bishii baa hadii maalin walba ay caadadu dad isagoo kale ay tahay inuu maalin walba hilib cuno maalin walba iyadiina baa looga qaado wain kaana mucsiran mucsir hadduu yahay famuddun mud iyo wamaa yactadimu bihi lmucsiruuna wixii dadka fuqaradii ay wax ku idaamtaan wa yaksuunahu iyo dadka fuqaradii wixii ay dumarkooda u xidhaan caado ahaan iyaa laga qaaday ee isagoo kale ah wain kaana mutawasidan haddii mid xaaladiisu dhexdhexaad ay tahay uu yahayna fa mudun wa nisfun dee labadaasuu udhexeeyaa mud iyo barboorta aggii raashinka bixinaya wa min aludmi walkiswati lwasat idaamkii iyo iyo dharkiina dhexdhexaadka ayuu iyadana bixinaya wain kaanat haddii weliba ay tahay miman yukhdamu miluha iyadoo kale mid loo khidmeeye hadday tahay fa calayhi ikhdaamuha inuu gurigiina u nadiifiya raashinkiina u kariya iyaa waajib ku ah marka waa haddii markii gurigii hooyadeed ay joogtay loo khidmayn jiray baa li ay qabsan jireen oo u shaqayn jiray markanaad adigu gurigan keensatayna waxaa lagaa doonayaa ciddii u shaqayn lahayd ee raashinkana u karin lahayd gurigana u nadiifin lahayd inaad iyadana keento wain acsara haddaba hadduu iska bixin kari waayo binafaqatiha gabadhan biilkeedii hadii uu masruufkeedii bixin kari waayo ninkii markaa dee ka bixin kari waayo waa halkii ugu hooseysay kii fuqaradu bixin kari waayo maalin walba nus kiilo beriisaa doonayaa baynu nihi wixii lagu idaamayey iyo dharkii marka waxa weya waxaa iyo waxaasaa lagaa doonaya intii uu bixin kari waayo falahaa fasku nikaax dee ku dayacnaan maysee waxay xaq u leedahay inay tidhahdo waan isfasakhayaa guurkaagii waan iska fasakhayaa inay tidhahdo iyo xaq u leedahay wa kadaalika waxaa taa lamid oo iska fasikhi kartaa ninkii in acsara haddii uu bixin kari waayo bisadaaqi meherkii qabla dukhuul meherkii aan muddo loo qaban meherku waa laba oo de haddii muddo loo qabtay muddadiisii baa la sugi haddaan muddo loo qaban intaasoo garaamoo daabaan kuugu meheriyey waan ku mehersaday uun lays yidhi dee imika yeelato hadii markaa aanu haddahaynba oonu bixin karin waxay xaq u leedahay intaanu la guri gelin inay tiraahdo de haddaanad bixin karin maxaa baynu isugu imanayn macsalaam oy markaa fasakdo xaq baa u yeelanaysa haddii laakiin uu la guri galay oo markii lala guri galay kadib ee la kulmay galmaba ay dhacday kadib un ay tirahdo meherkii ku shub uu yidhahdo meher baan haya ma hayee xaaladdaa iyadaa markaa xaq u yeelan mayso oo dee ninkan meherkii oo dhamaystiran baa lagu yeeshay kol haddii meherkii oo dhammaystiran lagu yeeshay inay haddana iyadiina ay meesha ka baxdo haddana dayni ay ku hadho la yeeli maayo waaa l iska joog adigaa naftaadii salime iska joog baa lali faslun fi lxadaana fasalkanna wuxuu sheeku kaga hadlayaa xanaanayntii dadkii aan isku filayn caruurtii gaar ahaan waidaa faaraqa arajulu zawjatahu ninku haddii uu ka tago xaaskiisii oo ay kala tagaan walahu minhaa waladu isagoo caruurna ay u leedahay fa hiya axaqu bixadaanatihi caruurtii barbaarintoodiiyo xanaanayntooda iyadaa u xaq leh ilaa sabci siniina ilaa inta ay toddobo jir gaadhayaan uma yukhayaru bayna abaweyhi caruurtii markay toddobo jir kii gaadhaba waa la dooransiin labadiisa waalid hooyadaabaad raaci mise aabbaha fa ayahuma khtaara ayada in la nasbiyo wey fa ayahuma khtaara kii alla kii uu doorto ayaa sullima ilayhi lagu wareejin ilmihii yaraa hooyadiibaa u xaqle inay koriso dabcan waa shuruudda soo socota marka laga helo intaanu toddoba jir gaadhin toddoba jir hadduu gaadho waxadu tamyiiskiiye waa la soo joojino waxaa la odhan ma aabbaha la noolaanaysa mise hooyada kii uu markaa doorto ayaa la raacinaya haddii haddana mar kale uu yidhaahdo ka kale haddana waa laga dhegaysanaya una isagaa ikhtiyaarka iskale kolba dhinacu u kaco ayuu isaga kacay fa ayahuma khtaara koodii uu doortay ayaa sullima ileyhi lagu wareejiyey wa sharaa'id alxadaanati xanaanaynta shuruudaha loo dhigayaa sabcun toddoba weyn alcaqlu waa in qofkii uu caaqil yahay oo garaadkiis iyo uu joogo hadday maaragtay waxa weeye hooyadii maalan caqligeediiba aanu joogin dee ilmihii loo dayn maayo walxuriya xornimo qof addoonii caruur ma barbaariyo mas-uuliyad ma qaado walislaam haddii ilmuhu muslim yahay qofka xanaanaynaya waa inuu muslim yahay yahuudiyaddu ilmihii ay ku dhashay haddaad kala tagtaan iyada loo dhiibi maayo lo odhanmaya ilaa toddoba jirkaa hayso adiga haynay loo dhiibi maayo walislaam haddii ilmihii muslim yahay qofka xanaanayntiisa yeelanayaa muslin unbuu noqon walcifatu dhowrsooni iyo toosnaan qof toosan oo quman unbaa ilmahan yar lagu aamin laakiin qof aan diin ahaanba u hagaagsanayn xaq u yeelan maayo ilmihii yar inuu koriyo wlamaana qof aaminana waa inuu yahay oo ilmahan xoolihiisa iyo adduunkiisa iyo wixiisa si wanaagsan ugu maamulaya qof khaaina loo dhiibi maayo waliqaama inuu markaa aanu musaafir ahayn hooyadaa u xaqla waa inaga inadhi ilmihii intaanu toddoba jir gaadhin haddii hooyadii ay wadan kale u safrayso ama ay magaalo kale tegayso xaq u yeelan maysa inay kaxaysato halkaa aabbihii joogo ayuu la joogayay aabaha laftiisu markuu xaq u yeesho hadduu safar inuu gala ay noqoto ilmihii yaraa kaxaysa la odhan maayo intaad soo noqonayso hooyadii buu la sii joogayaa baa laleeyay safarkaa ilmaha yar lama gelinayo safarkaa horihiisaa iska badan waa haddii aanu guurayn ama haddii uu guurayo magaaladaba uu ka guurayo meel kale u guurayo ilmaha yar markaa aabbihii baa xaq yeelanayoo la raacinaya si aan nasabkiisii u lumin wliqaamatu buu yihi markaa waa inaanu qofkii musaafir ahayn wاlkhuluwu min zawjin qof dumara ah haddii ay tahay qofkii xanaanaynta xaq u yeeshay waxaa shardiga alkhuluwu min zawjin nin inay ka maran waa inaan nin kale qabin dii ilmaha aabbihimaa nin kaleba uu qabo dee ninkaas khidmadiisi iyo eh, waxa weeye xuquuqdiisiibay ku mashquulsan tahay baa la yidhi ilmahan yar dan uma aha inay iyadu hayso fain ikhtalla minhaa sharطun shuruudaa mid ka mida haddii la waayo saqaطat xaqii markaa xanaanadu wuu dhacayaayo qofkii xaqu yeelan maayo ciddii ku xigtay ayay u wareegaysaa w salى اllah waslm alى nabiyina mxamed اllah alam